alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allah wslama wbaarak wancama cala nabiyina wakhaliilina muxamed bni cabdillaah waaalihi wasaxbihi waman waalaa weli waxaa inoo socday nadm lwaraqaat waxaynu joognaa baab lmujmali wاlmubayan oo ka mida ah dilaalaadka alfaadka markaynu sulfiga qeexayna waxaynu nidhi waa aladila alijmaaliya wa kayfiya alistifaada wa xaala almustafiid baabkani saddexdaa noockay buu gelaya ma aladila alijmaaliyaba mise waa kayfiya alistifaada mise waa xaala almustafiid ya adila alijmaaliya bilijmac wala fiihi qowlaan waa we waa kayfiya alstidlaal hadda dee ka hadli mayno adiladii lafteedii ka hadli mayno iyo sunnadii laakiin waxaanu ka hadlaynaa lafdigani waa mujmal lafdigani waa mubayan mujmalku caddayn buu inooga baahan yahay si loo daliishado haddii kale waa ka joogsanaynaa waa qaabkii loo daliishanayay lafdigani waa caam caamnimadaynu ku qaadayn waa khaas kani waa manduuq kani waa mafhuum waxaasoo dhani waa kayfiyat alistidlaal bay gelayeen wuxu uhi shiikhu maa kaana maa lafdigii kaana ahaaday muxtaajan mid u baahan ilaa bayaani caddayn famujmalun mujmal baa la yidhaahdaa wa daabidu lbayaani bayaanka daabidkiisu ama qaacidadiisu ama qeexidiisu ikhraajuhu waa in laga saaro min xaalati alishkaali xaaladda madmadowga iyo ijmaalka ee aan caddayn ila tajallii muujin loo saaro iyo watidaaxi alxaali iyo xaalkiisa in la loo saaro tajali iyo itidaax ilxaal waa isku midu shiku wuxuu yidhi wixii u baahday in la caddeeya waa mujmal mar hadduu u baahda in la caddeeyana maxaad ka fahmaysaa dee inaanu caddayn hayru waadix almuraadu minhu yujhal looga jeeda la macnaha looga jeedo la garan maayo bataatan mise macnayaal kala duwan buu leeyahay oo aan la kala garanay labada waa ki so laba kala duwan ma macnuu leeyahay laakiin labama garanay maya laba macnu leeyahay laakiin kuu yahay garan mayno labada kee looga jeeda ya laba macnuu leeyahay oo la kala garan maayo waa sax hal macnuu leeyahay la garan maayana muxuu noqonaya isaguna xaguu gelayahay ya waa la mid ma cadda miyuu cadiya mise macnihiisa la garan maayo wlmujmalu huwa ladii lmuraadu minhu yujhalu laakiin inta badan waxaan loo sheegayn ka halka macno leh lafdiga hadduu hal macno leeyahay dee qaamuuskaa loo noqonaya macnihii baa la baadhaya haddii xitaa la ysku khilaafo waxa weeye keebaa lagu qaadaya masale kale laakiin inta badan ka dhaca waa lafdigii laba macno inuu yeesho labadii macno iyo ka badnana la kala garan waayo ka lagu qaadayo laakiin mujmalku isku soo duuduub lafdigan macnihiisa ma naqaano waa laba labada keebaynu ka dhignaa waa saddex keebaynu ka dhignaa waa mid laakiin ma hayno wixba waa soo gelaya macnihiisu ma cadda hadduu cad yahayna waa mubayin ama waa muxkam maa lafdigii kaana ahaaday muxtaajan mid u baahan ilaa bayaani caddayn bayaamin buu u baahan yahy famujmalun baa la yidhaahdaa wa lbayaani daabidka bayaankuna ama qeexidiisu ikhraajuhu waa in laga saaro lafdigii min xaalat alishkaali xaaladii ijmaalka iyo ishkaalka ila tajallii xaalad macnihiisa la muujinayo iyo watibaaxi alxaali xaalkiisu inuu caddaado ayaa loo saaraya oo la caddaynaya hore waxaynu u soo sheegnay maka iska cadba mise waa ka la ya tusaale ahaan tusaale la yidhi tilka casharatun kaamila waa cad yahay wa aqiimu salaa salaada ooga way cadda oo salaaddiida hadda waa la yaqaanaa mar baanay caddayn oo nabiga inoo balballaaiye salaad waay tahay waaqiimu sala hadda laakiin waa cadda uu cadyahay mise mujmal waxaa la yidhaahdaa mubayan waxaa la yidhaahdaa kii aan caddayn ee la caddeeyey kii iska cadaana waa baab kale laakiin mubayan waa mid mujmal soo maray oo la caddeeyey eexidda hadda halkan inoogu taalla wadaabidu lbayaani labada keebuu noqonaya ka dambuu noqonaya wuxuu ahaa mushkil mujmal wuxuu u baxay maxay mubayan in la caddeeyey culimmada qaarna waxay leeyihiin labaduba waa mubayin ama asaasan mid cad u noqdo oo de aayaatin bayinaat soo lama odhan wakadalika anzalnaahu aayaatin bayinaat mubiin soo laguma safeyn qur-aanka uu marna sidiisu uu cadya marna mujmal buu soo maro uu labaduba isku mid bay leeyihin waxay leeyihin maya iska cad waa baab kale laakiin innagu kaynu ka hadlayna waa kii mujmalka ahaa ee la caddeeyey khilaafkuna saa uma sii weynaa ikhraajuhu waa in laga saaro min xaalat alishkaali ila kalquri oo kale wey lafdiga alquri wey wa huwa isaguna waaxid laqraai aqraaga midkii weeye yani aqraa waa jamcu qurin weeye qur'ina waa lafdi mufrade fi lxaydi wauhri oo min annisaai dumarka xaggooda ka ahaaday baa loo isticmaalaa kalquri oo fi lxaydi iyo wauhri labada macnoba loo isticmaalo marka lafdiga quri xaydna luqada waa la oo xaydka quri baa la yidhahda daci salaata ayaama aqraa'iki iska daa maalmaha ayaama xaydiki uhrigana waa loo isticmaala labadubana waa ku siman yihiin ma kala awood badna caddayn baa loo baahanya walidaalik baa afarta madhabood labana quriga waxay ka dhigeen bimacna alxayd labana waxay ka dhigeen bimacnaa uhri bay ka dhigeen way isku khilaafeen waayo lafdigiibaa mujmala qolo waliba adila isku habaysatay waxaa noo caddaatay inuu yahay xayd qolo kalena adila isku habaysteen maaha ku nasiibi maahade adilay dee deliishanayeen qolo kalena waxay dha waxaa noo caddaatay inuu yahay uhri inuu yahay way kalquri oo kale weeye waa mujma wa huwa isagu waaxid laqra'i weeye wa waaxid lquru'ina weeye wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quru waa jamcu qurin weeye alaaatu aqra iyaduna waa jamcu qurin weeye fi lxaydi xaydka ku yimi iyo wauhri uhriga oo dumarka xaggooda ka yimi uhrigana hadda waxaa loo jeedaa alladii huwa muqaabil اxayd ilaa dee ragga laftooda waa aahir wey sooma naam laakiin uhri oo muqaabil alxayda baa loo jeedaa wاnasu curfan kulu lafظi waaridi lam yaxtamil ila limacna waaxidi kaqad ra'aytu jacfara waqiila ma tawiiluhu tanziiluhu falyuclama wاnasu nasku musطalaxa usuuligee nas la yidhaahdaa curfan curfi ahaan ay fii curfi usuuliyiin kullu lafdin lafdi dhammaantii weeye waaridi yimi lafdigaasoo lam yaxtamil aan aqbalay ilaa limacnan waaxidi hal macno mooyaane mid labaad aan aqbalay annasu maa laa yaxtamilu ilaa macnan waaxida annas waa ka wax ixtimaali aanu ku sugnay tilka casharatun aamilabahadii la odhan lahaa tilka casharatun taasi waa toban waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo may waa maxaa ka dhiman sirowan baa ka dhiman n baa ka dhiman sirowan baa ka dhiman waa marka inaga buuxiya waa iska toban soo sooma imtixaankii haddii la waxaad keentay sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo sagaashan waa iska boqolkiibaa la odhanaya sooma waa iska boqolkiibaa la odhanaya marka waxbaa ka dhiman laakiin waa la buuxiyey waa la buuxiyey ama waa tan bontiwan wey waa toban dhibic hal wey markaa dee zirowan wax la sheega maaha waa toban laakiin xaqiiqadu waa maxa toban maa ixtimaalkaasi waa jira luqa ahaan laakiin waxaan leenahay mar haddii la yidhi kaamila taakiidku waa inuu macno keenaa casharatun inay toban tahay baynu fahmay laakiin ixtimaalaad yaroo daciifa baa la socday kaamilatun ixtimaalaadkaasa meesha ka saaraysa marka waa toban gow ah wey saas macnuhu dhacay marka waa nas nasku waa kaas lam yaxtamil ila limacnan wax sheikhu wuxuu ku tusaareeyey kaqad ra'aytu jacfara waxaan arkay ninkii jacfar baan arkay jacarna waa la isla yaqaano wax jacar laya ma fadhiyaan malan meesha ma joogaa jacar ma joogaan filaya hal nin baa inugu jiro jacfar la yidhaahdo tusaale nin baa yidhi qad ra'aytu jacfara ma ixtimaal kale u gelaya jacarku ixtimaal kale kuma jiro waa isaga macnaha jacfar looga jeedaa ixtimaal geli maayo laakiin haddaynu laba jacfar hayno maxaa imanaya labada waa kii jacarkii hebelba mise waa hebel baa imanaysa lakin waxa laga hadlaya xaalad laysla garanaya qofkii kaqad ra'aytu jacfara oo calamkii qofka lagu sheegay lagu garanayay dadka kale lagaga soocay wa qiila waxaa la yidhi maa kii weeye nasku taawiiluhu macnihiisu tanziiluhu soo dejintiisa uu yahay falyuclamaa falyuclam hala garto macnaha labaad ee lagu macneeyey macnaha horaa caana nasku inuu yahay nasun ida afaada maa laa yaxtamil waxa weeye nas waxaa la yidhaahdaa haddii aanu macno kale ixtimaalayn macnaha labaad annas maa tawiiluhu tanziilu bimujarad inuu soo degay aayaddaasi soo degtay oo aynu maqalnay ama xadiikaa nabigu ku dhawaaqa alayhi salaau wasalaam ayaa macnihiisu ku dhan oo warku ku cadiy waaixuu ku yahay kaasna waxaa la yidhaahdaa waxa weeye nas baa la yidhahda alxalaalu bayin mamadmado baa ku jira xalaashu way caddahay alxalaalu bayin yani labadaa lafdi ma madmadooda ku jira mawduuca hadhow talowkani xalaal ma yahay mise ma waa baab kale tabiiqiisu laakiin markaad lafdiga eegtaa alxalaal iyo bayin labaduba waa ku cadiyi xalaashu way caddahay nas wey bimujarad lafdiga la sheego ayaa macnihiisa la fahmaya waaahiru aahirku alladii kii weeye yufiidu faaiideynaya man samica kii maqlay u faaiideynaya macnan macno u faaiideynaya macnahaasoo siwa lmacnaa macnihii aan ahayn alladii kaasoo lahu loo dejiyey idinkana idinku yaala yufiidu maa sumi macnan soosama nacam laakiin nusaha muxaqaqa sidanay sheegayaan sidanana waadixa aahir waxaa la yidhaahdaa alladii yufiidu waa ka u faaiidaynaya lafdigaasi marka la sheego man samica kii maqlayay lafdigaa macnan macnuu u faaiidaynaya siwa almacna aladii lahu wudic oo aan ahayn macnihii loo dejiyey markuu faaiidaynayo macnihii aan loo dejin markuu faaiideynayo dee waxa kaloo lafdigan ku jira inuu faaiideeye macnihii loo dejiyey sooma lafdigani wuxuu faaiideeyey macnihii loo dejiye macno aan ahayn idan macnihii loo dejiye inuu faaideeyana soo meesha kuma jirto waa min baabi awla marka taa khulaasadeedu waa maxay waa lafdi macno leh laakiin hadda ku tusaya macno kale oo aan loo dajin kiisiina waa kutusaya mid kalena waa kuu faaidaynaya hiikhaa tusaalaynaya kalsadi waa sida asadkii oo kale ismu waaxid sibaaci habar dugaaga mid kamida mida magaciisi weeye oo de waa sabc libaaxu waqad yuraa waa loo arkaa waqad yuraa in loo arkaa dhacda lirajuli shujaaci ninkii geesiga ahaa oo asad waxa loo dejiye xayawaanka macruufka ah wuxuu kaloo faa'iidaynayaa in loo isticmaali karo ninkii geesiga ah marka haddaan idhaahda haada sadun kani waa libaax waxaa meeshii imanaya xayawaankii la yaqaanay waana macnihii loo dajiyey mar labaad waxaa imanaya inuu inoo faaiideeyo macno kale o aynu xilliyada qaar u isticmaalno oo ah in looga jeeda asad nin geesiya ka waxaa la yidhahdaa aahir baa la yidhahda laakiin goormuu daahir noqonay ma marka rajul shujaac loo isticmaalo mise marka xayawaanka loo isticmaalo ama si kale aan u dhigo ma marka macnaha xooga badan loo isticmaalo daahir noqonaya mise marka macnaha laga xoog badan yaha loo isticmaalo keebuu daahir noqonaya daahir waa kuu ku muuqanaya marka xilliga loo isticmaalo asalkii oo ah alxayawaan almuftaris macnaha marka la yidhaahdo asadkaasi inu uga jeedna daahir buu noqonaya haddii la yidhaahdo maya hadda kaa loogama jeeda ka kale inu uga jeednaana wuxuu noqonayaa daahirun bidaliil waayo macnihii xooga badnaa in laga tago daliil bay u baahanta marka midina waa aahirun binafsihi midina waa aahirun bidaliil ka aahirun bidaliil ah waa ka baydka dambe shiikhuu ku sheegayo waa ka muawalka la yidhaahdo waa ka la awilay labaduba halkaa tusaalay leeyihi macnihii xooga badnaa haddii loo isticmaalana muxuu noqonaya aahir buu noqonaya waayo lafdiga aahir baaba kaa faaidaynaya macnaha laga xoog badan yahay hadii loo isticmaalana waa muawal ama aahiru bidaliil oo de wuxuu tilmaamayaa inuu ka hooseeyo kii mulaqa ahaa aahir mulaqan baa xoog badan aahir bidaliilna uu kusoo xiga waahiru lmadkuuru aahirkaa la sheegay xayu ashkala ay xayu ashkala marka uu ishkaal galo mafhumuhu macnihiisu fabidaliili uwila ay uwila waxaa lagu awilay oo lagu leexiyey bidaliili daliil baa lagu leexiyey wa saara waa noqday bacda dalika taawiili leexintaa dabadeed muqayadan mid lagu qayday fi lsmi ismiga bidaliili daliil oo wuxuu wuxuu daahir ku noqday daliil hadda ina tusay ayuu daahir ku noqday aahir iyo muawal haddaynu si kale u dhigno naskii maxaanu nidhi maa laa yaxtamilu ila macnan waaxida aahirkaynu haddaba isagana uga qiyaas qaadanay daahirka waxaanu leenahay waa maxtamala macnayayn axaduhumaa adharu min alaakhar ama haddii la soo dhoweeyo maxtamala macnayayn wastucmila fi raajixi minhuma waa lafdi laba macne iyo ka badan aqbalaya oo hadda loo isticmaalay macnihii xooga badnaa laakiin mid cagsigiisuna waa muawal isagana maxaynu ka dhigaynaa waa ma stucmila ha fi lmacna almarjuux lidaliil ama maa maxtamala macnayayn wastucmila fi lmarjuuxi minhuma bidaliil waa lafdi laba macno tilmaamaya labada macne kii aan xooga badnayn kii aan xooga badnayn baa hadda loo isticmaalay daliil ina tusay awgeed maxaynu daliil u dabadhigaynaa waxaynu u dabadhigaynaa haddaan daliilkaa la helin macnihii xooga badnaabaa loo baahaya in loo isticmaalo laakiin daliil baa leexiyey daliilkaasaa oojiyey daliilkaas ayaa xoojiyey hadda waxaanu nidhi haada asadun haada asadun kani waa libaax kii maqlayay baa wuxuu yidhi lafdiga asad xayawaankana waa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa ninka geesiga ah taloo labadaa macno keebuu uga jeeda uu kala saari waayo lafdiga keebay tahay in lagu qaado asalkii oo ah alxayawaan wuxuu hi haadaa sadu yakhtubu nnaas kani waa sad oo dadkii u khudbadaynay asad hadda waxaynu ka dhigaynaa muxuu noqonaya rajul shujaac buu noqonaya waxaynu u isticmaalnay laga xooga badnaa laakiin maxaynu ugu isticmaalnay daliilbaa ina tusaya daliilkaa ina tusayaa wuxuu diidayaa lafdigan macnihiisii asalka ahaa in loo isticmaalo ayuu diidaya taasaa inagu khabayso taas ayaa inagu khabayso waxaa la yidhi haada rajulu yusallii fi lmasjid kaasi waa nin ku tukanaya masjidka yusalli maxaa loo isticmaalaa haada rajul yusalii fi masjid maxay ixtimaalaysaa yusali mise waa waadax wey walibana hadda fi lmasjid baynu nidhi ma macno keliya mise waa ka badan yihin ah. way ku cadda waa nin tukanaya w naam ha laba macno hay hada rajul yusalii fi masjid wa hada rajul yusalii ay yadcuu fi masjid luadu sida asalku sida yusalii ay yadcuu waa luqadii laakiin markaynu maqallo lafdiga maxaa soo degdegay ma yadcuu mise yusalii de yusalii baa xoog badan miyaynu haynaa daliil diidaya inuu tukanaya ninkaas hada rajul yusalii fi lmasjid ma hayno idan yusalii uu tukanaya wey laakiin da waxaa ku hoos naban inuu looga jeeda inuu ducaysanayo sooma laakiin waa daciif waynu ka tagay waxaad keentaan haddaba lafdigaa laftiis sidii kii hore wax inoo diidaya ninkaasi inuu tukanayo si aynu duco lafdiga ugu qaadno aayadii xadiis uma baahna caqligiina kaashada wax aynu ku fahmi karna ninkaasiba hadda ma tukanayo ya bacda salaat alcasr waa la tukadaa lafteedi <laughs> laakiin waa ka qaadi karna wuxuuba tukanayaa waxa lafdiga la isticmaala xilli la tukan hada rajulu yusallii bacda alcasr baa la yidhi waxaanu ogna bacda casrka inaan la tukan dabeedna waxaan leenahay hadda laga dhigi kara maayo illigaa salaada waa la diiday laa salaata bacd alcasr idan ninkan waa ducaysanaya uu ducaysanaya marka yusali markaynu ku qaadno bimacna ducaa muxuu noqonaya aahiru bidaliil muawal buu noqonaya wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahu maxaa looga jeedaa waa ducee wey u ducee baa looga jeeda wasalli calayhim waa noolahayn mogta sadaqadii bay bixinaya markii abu awfa uu u keenay cabdullahi eh, bn abi awfa zakadiisii nabiga bukhaari iyo muslim nabigu wuxuu hi allahuma salli cala aali abi awfa umuu tukana uu duceeyey marka waa bimacna ducaa markay sadaqada keenaan wasalli calayhim ay lahum u duceey ina ay ducaaaka sakanu lahum waahiru aahirku aladii kii weye yufiidu faaidaynaya man samica kii maqlaya u faaidaynaya macnan macnuu u faaidaynaya macnahaasoo siwa almacna aladii macnihii aan ahayn wudica loo dejiyey lahu waxa weeye lafdigaas hore loogu dejiyey ay awalan kalsadi wey ismu waaxid sibaaci habar dugaaga mid ka mida magaciisi weeye waqad yuraa waxaa suurtooda in loo arko oo loo isticmaalo lafdigaa lirajuli shujaaci ninkii geesiga ahaa waaahiru lmadkuuru daahirkaa la sheegay xayu ashkala markuu ishkaal galo mafhuumuhu macnihiisu fabidaliili uwila daliil ku leexi oo macno kale ku qaad oo hadda markii aad tidhi haadaa sadun warkuu cadiya laakiin markaad ka dabagaysa yakhub ljumca qofkii muxuu odhanaya warmalibaaxi aan aqaaniba khudbad jimca gelay ishkaal baa yimi sooma taawiil baa markaa loo baahaya taawiil ayaa loo baahaya wa saara waa noqday bacda alika taawiili taawiilkaa dabadi aahirkii wuxuu noqday muqayadan mid lagu qayday filismi xagga magaca bidaliili daliil oo aahirun bidaliil buu noqonaya aahirun bidaliil wuxuu ku xoog batay daliil ina la soco baabulmajaazoo dhan halkaasuu gelaya majaazku markuu ansaxo somaynaa odhan mastucmila fii ayri maa wudica lahu somaynaa odhan lafdiga macnihii loo dejiye macna ahaan miyaad saga isticmaalaysa waxaad u baahantay maxay qariino daliil baad u baahantay marka baabulmajaazkii hadduu ansaxo wuxuu noqonayaa muawal bidaliil marka lafdiga loo isticmaalay haddii aanu noqon baabu alxaqiiqa alcurfiya oo hadda lafdiga aa'id muxuu xaqiiqo ku yahay almakaan almumainu min alard maxaa loo naqliyo majaazku ku yahay ya alaa'idu nafsu wixii soo baxaya soo ma laakiin haddii la yidhaahdo hunaa aaid halkan aaid baa yaalla ama hunaaka aaid keebaa soo degdegay ma asalkii mise ka dambe ka dambaa soo degdegay leesh waa curfi wey curfiga meeshii addaabba luqadii maxaa loo dejiyey kullu maa yamshi cala alard laakiin markii dambe waxaa loo isticmaalay kii loo dejiyey midaan ahayn wixii afarta lugoodle marka baab curfi hadday noqoto waa mawduuc kale xaqiiqa curfiya ayuu noqonayaa asalkiisi uu ka xoog badan asalkiisii uu ka xoog badan yahy asalkiisu muxuu ah duco waxaa loo naqliyey salaad la yaqaano keebaa xoog badan dee kaa dambaa xoog badan wahaakada ayb baab lafcaal afcaalu taaha saaxib shariica jamiicuha mardiyaة badiica afcaalu aaha aaha afcaashiisu waa nabi maxamed alayhi الsalaaة wasalaam صaaxib الshariica oo shareecada u saaxiiba yani kii lala soo dejiye ah طaaha maa أnzlna calayka الqur'aana litashqa waa waxa weeye waa alfaadii aliflaamiim bay la mid tahay sida aliflaamiim iyo waxa weeye kuwaasay la mid tahay waa la yidhi allahu aclamu bimuraadiha waxaa la yidhi waa rajul waxaa la yidhi maya waa ismu min asmaa nabiy sal allahu alayh wasalam oo aaha waa magacyadii nabiga intaba waa la yidhi tiibuu sheikhu ku socday afcaalu aaha saaxib shariica jamiicuhaa dhammaanteed mardiyatun waa mid raalli laga yahay mar hadday daafcaasha nabiga tahay waa iska xoogaa tatimatulbeyt wey afcaasha nabiga calayhi salaau wasalaam dhammaanteed waa afcaal wanaagsan wey laakiin waxay kala yeelanaysaa qaybo oo waxaan ogsoonnahay nabigu inuu macsuum yahay marka wax khaldan ka dhici maayaan sakaa'irtu haddii ay ka dhacdana waxa weeye markiiba uu ka soo noqonaya oo lagu sugi maayo abaa'irna kamaba dhacdaba kamanaba dhacdo sakaa'irta lafteeda qaybo badan baan ka dhacay wixii liidasho tilmaamaya wixii tabliiqaya gaadhsiinta ku saabsan qaybo badanoo sakaa'irta ah xitaa ka dhici mayso laakiin inta ka dhacdaana waa in markiiba aan nabiga lagu sugan calayhi salaatu wasalaam marka sidaa awgeed afcaashiisa dhammaanteed waa afcaal wanaagsan wey oo raalli laga yahay wa kulluhaa dhammaantood imaa tusamaa qurba waxaa la yidhaahdaa cibaadu ima waa litaqsiim ima tusamma waa mid lagu magacaabo qurba wa aaca iyo aaco waa isku macne waa cibaado wa aaco ilahay baa lagu dhowaanaya aw laa ama ma aha bilow ahaan labadaasaynu u qaybinayna ficiladiisu inay yihiin kuwa ay ka muuqato cibaado iyo kuwa aanay ka muuqan oo aan cibaado ahayn fa ficlu lqurba qurbada ficilkeedu min alkhusuusiyaat khusuusiyaadka ama waxyaabaha gaarka abay ah ka mid tahay xayu qaamaa ay xayu qaama meesha la helo daliiluhaa ay daliilu lkhusuusiya daliil gaarnimo tilmaamaya ka waslihi waa xidhiidhintiisa oo kale nebigu uu xidhiidhinayay asiyaama ay iyaama soomka uu xidhiidhinayay shiikhu wuxuu idhi afcaashiisu waa laba mid inay cibaado tahay iyo inaanay ahayn haddaanay cibaado ahayn waa inoo imanaysa haddii ay cibaado tahay waxaynu u sii kala qaadaynaa inay tahay wax isaga gaar u ah iyo midaan ahayn ka gaarka u ah bay u baahanta gaarnimadiisa tilmaamaya haddii la waayana gaar uma ah intaasuu shiku tilmaama wa kulluhaa dhammaantood ima tusama waa mid lagu magacaabo qurba wa aaca aw laa ama aan lagu magacaabayn qurbo iyo aaco fa ficlu qurba qurbada samaynteeda min alkhusuusiyaati kuwa gaarkaa ah buu ka mid yahay nebigu gaarka uu leeyahay waa goorma xayu qaama marka la helo daliil daliiluhaa daliilkeeda la helo ka waslihi waa xidhiidhintiisa asiyaama oo xidhiidhinay oo waxaa laynoo diiday waxa weeye maalinkii markaad soonto habeenkiina inaad soomanaato oo afur iyo casho iyo suxuur iyo shaashaah iyo biyo iska dayso aad ku daba qabato soomkii kale habeenkii o dhan waba unin innaga waa laynoo diiday nabigu calayhi salaau wasalaam waa sameeyey saxaabadu waa weydiiyeen wuxuu hi nabigu laa tuwaasilu faqaaluu inaka tuwaasilu ya rasuula allah dabeedna wuxuu hi inii lastu ka hayatikum inii abiitu cinda rabbii yucimunii wayasqii anigu idilama midihi anigu habeenkii ilaahay agtiisaan u hoydaa isagaa iquudiya i waraabiya marka waa idinka duwana idinku taa ma haysataan marka gaajaha u dhimanina habeenkii wax iska cuna ama suxuurta ama casheeya ama afura taa macnaheedu waa maxay muwaasalatu siyaam ama wisaalu sawm waxa weeye nebiga keliya ayay u bannaan tahay calayhi salaatu wasalaam isaga waa si gaara bay ugu bannaan tahay waxaa innaga laynuu ogol yahay faayukum araada an yuwaasila falyuwaasil ila sahar haddaad ka maarmi weydo afurka iska daa cashada iska daa laakiin laazim waa inaad suxuurataa ila sahar waxaa weeye xilligaa adaanka salaada subax uu soo dhow yahay inaad jabiso habeenkii wixii aad soo waday baa khasaba waxayu lam yaqum meesha aanu istaagin daliiluhaa khusuusiyada daliilkeedu oo ficilkii waa cibaado daliil khusuusiyana lama hayo halkaasaynu maraynaa la socda awalan cibaadadii baynu ku jirnaa mar labaad daliilulkhusuusiya baa la waayo khusuusiya ma jirto ficilkaasi waa ficil inagana inoo yaala mar haddii nabigu sameeyey waxayu meeshii lam yaqum aanu istaagin oo aan la helin daliiluhaa ay daliilu khusuusiya ay wajaba waa waajibay alika alficilu ficilkaasi waajib buu noqonay inaynu samayno waajib buu noqonay waqiila waxaa la yidhi mawquufun waa laga istaagayaa waqiila waxaa la yidhi mustaxab waa sunne fii xaqihi wa xaqina nabigana sunuu ku yahay wa xaqina inagana sunuu inagu yahay saddexdaa qowl baa ku sugan saddexdaa qowl waa maxay ficilka cibaadada ah ee aan nabiga gaarka ku ahayn calayhi salaatu wasalaam asalku waxa uu yahay waajibnimo in lala yimaado maya asalku waa sunnanimo laqad kaana lakum fii rasuuli illaah uswat xasana labaduba waa kudayasho ficil buu nabigu sameeyey waxa lagu yidhi waa waajib inaad ka daba samaysaa kudayasho mata waa kudayasho ficil buu sameeyey waxaa la yidhi inaad ku daba dayataa waa sunne kudayashadiina waa sunn marka uswa labaduba waa uswa laakiin midina waa acla uswa midina waa adna uswa acla uswa waa maxay maba khilaafi kartid haddaad khilaafto waa dembi ficilkiisa inaad samaysaa waa waajib waa uswada halkii ugu dambaysay marna uswadu waa sunne way wanaagsan tahay ajar lagaa siinaya haddaad iska daysana dembi ma lihid marka qolana waxay ku qaadeen aclaa alswa qolana waxay ku qaadeen adna alswa marka qole waxay leeyihiin asalku wuxuu yahay baraa'at اdimma dadka inaan waxbaba ku waajibin marka inta ugu hoosaysaaynu ku qaadayna oo ah in lagaga daydo ajarna laga helo laakiin waajib meesha ma yaalo waana sidaa loo badan yahay ee raajixa waxayu meeshii lam yaqum aan la helin daliiluha daliil khusuusiya waajab ficilkaasi waa waajibay inaga ayuu nagu waajibaya waqiila waxaa la yidhi mawquufun waa mid laga istaagayo cadayn baa loo baahanya mawaajibba mise waa sunni waqiila waxaa la yidhi mustaxab wey fii xaqihi xaqina fii xaqihi nabiga xaqiisa marka dhinaciisa laga eego iyo wa xaqinaa dhinaceen marka laga eego labada dhinacba waajibmustaxab buu ku yahay wa amaaki maa lam yakun biqurbatin yusama maa lam yakun kii aan ahayn biqurbatin cibaado yusamaa mid lagu magacaabaya aan ahayn wa amaa maa lam yakun yusamaa biqurba kii aan lagu magacaabayn qurbo iyo aaco aan ahayn yani xukunkiisu muxuu noqonay fainahu kaasi fii xaqihi nabiga dhinaciisa mubaaxun waa mid mubaaxa wa ficluhu ayضa samayntiisana hadalka lagu noqoy yubaaxu lanaa inagana waa la inoo banaynaya haddii uu yahay ficilkaasi midaan cibaado ahayn waa waxyaabihii nafta lagu abeeceeyey kalakli washurb oo kale in wax la cuno in wax la cabo socodkii suuqa la soconayay iyo waxyaabihii lamidka ahaa ee nolosha ka midka ahaa waxaasoo dhani waxay noqonayaan nebigana mubaax inagana mubaax baynoo noqonayaan fii xaqihi wa xaqina waa wixii jibiliya ee aynu u dhalanay wain aqara qowla ayrihi jucil ka qowlihi kadaka ficlu qad cuhid waxaa abiicaddaa markaynu ka hadlayno waxaa la sheegayaa aslulficliga la laakiin ficilka waxa la socda ee tilmaama ah waa mawduuc kale somaynaa odhan in wax la cuno ya ka waran in midig wax lagu cuno ma mubaaxba dee maya ama waa makruuh ama ama waa waajib ama waa sunna muakada oo bidixdan wax laga cunaa sida loo badan yahay culamada qaar waa makruuh bay leeyihin qaarna waa xaaraan bay leeyihin khilaaf baa ku jira laakiin waxaa raajixa inuu muxaram yahay waayo nin baa la ciqaabay ninkii la habaaray ee bidixda ku cunayay wuxuu hi nabigu la staacta ma awoodid habaar baa ku dhacay almuhim waxaynu uga jeednaa tilmaamaha ficilka ku xeeran lama eegi annaw baxa hadda inaad seexato muxuu noqonaya waa mubaax nabigu ma seexda maalina waa seeday habeenqayluulana waa seexday habeenna waa seexday marka ficilka noomka nabigu ma sameeye alayhi salaatu wasalaam ha waa mubaax laakiin midig baad u seexanaysaa weysaad ku seexanaysaa haye ku dara ducadii noomkaad akhriyaysaa haye maxay kale intaasa ku dhanta soo sii wada <laughs> ibladaad u jeesanaysaa waa midigu leh ya waxaasoo dhan waa mawduuc kale laakiin waxaynu ka hadlaynaa asalka ficilka inaad seexataa waa mubaax inaad seexataa waa mubaax laakiin tilmaamaha ku lamaan haddii adila sheegto ama waajib bay noqon ama xaaraan bay noqon ama sunnay noqon iyo wixii lamida ah. wa in aqara qowla hayrihi jucil ka qowlihi kadaka ficlun qad fucil wain aqara hadii nabigu uu sugo oo uu qiro qawla hayrihi cid aan isaga ahayn qowlkiisa ayuu sugay jucila waxaa laga yeelayaa qowlulhayrkaas ka qowlihi qowlkii nebigoo kale laga dhigaya kadaaka saasoo kale waxaa la mida ficlun ficil oo qad fucila cindahu agtiisa lagu sameeyey waa masaladii loo yaqaanay alraar nabigu inuu iro waxaynu ka soo hadalnay ficilkiis hadda nabigu ma samayn laakiin agtiisaa lagu sameeyey wuxuu maqlay nabigu hadal qof hadlaya hadalkii kagama daba tegin waxa weeye hadalkaasi inuu bannaan yahay baa laga qaadanaya inuu sax yahay baa laga qaadanaya agtiisa ayaa ficil lagu sameeyey nabigu kama daba hadan waxaa laga qaadanayaa ficilkaasi inuu bannaan yahay mar haddii nabigu sugay marka qofka hadalkiisee nebigu aanu qabsan waxay ka dhigan tahay inuu nebigu yidhoo kale mar hadduu ogolaaday ficilka qofkaasi sameeyey mar hadduu nabiga agtiisa ku sameeye waxay ka dhigan tahay sidii inuu nabigu sameeyey calayhi salaau wasalaam markaynu ka eegno bannaanaanshihiisa wa in aqara hadduu sugo wla ayrihi mid kale wlkiisa jucila waa laga yeelaya wlkaas cidda kale ay ku awshay ka wlihi nabiga wlkiisoo kalea laga yeelaya oo xukumkiisa la siinay aaka sidaa waxaa lamida ficlu ficil qad fucila la sameeyey nabiga agtiisa lagu sameeyey alayhi salaa wasalaam xaalada warkeedu waa cadya nabiga hortiisa ficilkii lagu sameeyey dabbiga nabigu ma cuna alayhi salaau wasalaam ya ma unin unay cunay khaalid bn lwaliid ma gurigiisu ku cunay guriga nabigu ku cuna alayhi salaau wasalaam nabigay meel ku wada fadhiyeen dabadeedna nabigu miyuu u diiday maya ila meesha hilibkii yaallay buu ah waxa weeye dabadeedna markii la soo dhigay hilibkuna de marka briisya hilib noqotay dee lambaruun hilibka ah marka uu ku degdegi waaye khaalid nebigu sugaya calayhi salaatu wasalaam markuu arkay nebigu aan xaggiisa u socon ya qofku wuu dareemayaa i nebi allo maxaad u cuni weyd markaasuu i dhulka yaga lagama aqoon naftaydaa diidaysa dabeedna wuxuu ihi ma xalaalba xalaalun huwa haam fajtarartuu dabeedna waa soo jiitay xaggiisuu ku soo nabigu ka hor cuna alayh salaau wasalaam ficil buu sameeyey nabiguna ma samay laakiin wuu ogolaaday nabigu alayh salaau wasalaam marka inuu bannaan yahay ayay kutusaysaa laakiin hadii uu khaalid ibnulwaliid gurigiisa ku cuni lahaa ya nabiguna daw mashaahadkiisa joogo iyada xukunkeedu muxuu noqonaya ya maay noqonaysa ukunkeeda mise waa lasii kala aadaya seen sii kala aadaya hortiisa laguma cunin laakiin waxaa la yidhi nebi allow ninkii khaalid aragno halkaa ku cunaya dabbi ku cunay warkii soo gaadhay iyaduna de lamid taasay lamid hortiisa lamid taana waa la waayey maxay noqonaysa ya iyaduna waa la mar hadday xilligii nabiga tahay de ayad baa soo degi lahayd xaaraantinimanaysa jaabir muxuu yidhi kunaa naczil wاlqur'aanu yanzil walow kaana shayun yanhaa canhu lanahaana canhu lqur'aan marka wuxuu leeyahay casligu de wax la ogaan kara ma qof dee toos u weydiiye mooyaane haddii layska aamuso dee nin waliba sariirtiisa hawshu ka wado cidna u sheegi maayo laa mala walaa rasuul cidna la wadaagi maayo laakiin wuxuu i haddii la diidayo aayad diidaysaa soo degi lahayd aayad diidaysa ayaa soo degi lahayd wamaa jaraa fii casrihi uma alac waa kaan halka dambe lagu sheegay wamaa jaraa wixii dhacay fii casrihi xilligiisa uma alac nabigu u alacday calayhi korkiisa in aqarahu hadduu sugo wa waataynu sheegayna laguma samayn hortiisa laakiin xilligiisi baa la sameeyey laakiin uma alaca calayhi u aalacda u ogaaday waxay la mid lagu sameeyey mar hadduu deqiray oo uu sugay xaaladda saddexaadee ka fogna waa in aan la sheegin inuu aalacday haddii aan la sheegin inuu aalacday ilaahay baa aalacanay waxyigana ku soo dejinay ilaahay baa diidi lahaa marka ilaahay baa qiray oo sugay weeye macnaheedu naam baab nask النسخ نقل أو إزالة لما حكوا عن أهل اللسان فيهما وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كماه annasku naskigu naqlu naqli weeye xagga luqada aw isaalatun ama waa zuulid limaa xakawhu ama kamaa xakawhu waa sida ay ka soo naqliyeen can ahli lisaani dadkii luqada u saaxiibka ahaa fiihimaa labadoodaba iyo in naski oo isaalo ah iyo naski oo naqliya labadaba wa bimacna alizaala isaaladu waa wax la baabiyey wey naqliguna waa koobiyey nasaktu maa fi lkitaab waa maxay macnaheedu dee asalkiina waa inoo baaqi koobina waa laga sameeye koobina waa laga sameeye nasaktu alkitaabna waan zuuliyey wey waan qalinbeensal masaxaad baad soo qaadda waad masaxda muxuu noqonaya waa isaala qoraalkii aad qortay baad xaashad kale soo qaadday waad ka koobiyeysa waa bimacnaa annaqli wey labadaba waa loo isticmaala wa xadduhu qeexidiisu rafcu lkhitaabi khitaab inuu koryeelo weey khitaabkaasoo allaaxiqi dambeeye dib ka yimi hubuuta xukmin xukun sugnaantii bilkhiaabi saabiqi hadal hore ku sugnaaday rafcan koryeelid calaa wajhin qaabuu u koryeelay wejigaasoo ataa yimi lawlaahu khitaabkaa dambe haddaanu jiri lahayn lakaana daaka kaa hore waa ahaan lahaa aabitan mid baaqiyo sugan kamaa huwa sidii uu ahaa waxaa la yidhaahdaa naskhi rafcu alkhiaab illaaxiq khiaab ama nas dib ka yimi muxuu rafcinayaa ubuuta xukmin xukum horta xukum sugnaaday ayuu rafcinaya xukumkaasi muxuu ku sugnaaday bikhiaabin saabiqi khiaab hore ayb wuxuu u rafcinayaa qaab haddii aanu jiri lahayn khitaabkaa dambe ee naasikha ah haddaanu jiri lahayn ka hore uu iska sii joogi lahaa uu baaqi noqon lahaa marka kaasa waxaa la yidhaahdaa naskhi baa la yidhaahdaa haddaynu hadda dee waa nadmigii iyo u noqonno waa rafcu alxukmi alsharci bkhiaab mutaahirin canhu ama mutaraakhin canhu xukun sharciya in la kor yeelo maxaa lagu kor yeelaya khiaab ama daliil dib ka yimi ayaa lagu kor yeelaya naam xukunkaa sharcigaana xaqiiqatan waxa la kor yeelaya waa xukumka laakiin waxaa kaloo la kor yeelaya dee daliilkii kutusay daliilkii kutusayay ayaa la koryeeliyey waxaduu waxadkiisu rafcu lkhiaabi laaxiqi khiaabkii dib ka yimi inuu rafciyo weeyi ubuuta xukmin xukum sugnaantii bilkhiaabi saabiqi xukumkaas oo ku sugnaaday khiaab hore rafcan koryeelid calaa wajhin qaab buu u koryeelaya wejigaasoo ataa yimi lowlaahu haddii aan la heli lahayn khiaabkaas dambe lakaana daaka kaasi waa ahaan lahaa waa khiaabkii hore aabit ama xukumkii hore aabitan mid sugan kamaa huwa siduu ahaa ida taraakha waa goorma idaa taraakha waa markuu ka dib dhaco canhu idaa taraakha markuu dib dhaco kii dambe canhu kaa hore fi zamaani xagga xilliga idaa taraakhaa markuu ka dibdhaco canhu isaga xaggiisa fi zamaani xagga xilliga maa bacdahu wixii ka dambeeyey oo min alkhiaab aani marka maadaasaynu hadda faacil ka dhigaynaa idaa taraakhaa waa markuu dibdhaco canhu kaa xaggiisa fi zamaani xilliga maa bacdahu kii ka dambeeyey oo min alkhiaab aani khiaabka labaada yacnii khitaabkii dambe ayaa wuxuu ka dambaynayaa xagga xilliga kii hore maxaa meesha ka baxaya takhsiiskiibaa meesha ka baxaya takhsiisku caamka marka la sheegay caamkii eh, khaaskii laga daba sheego waxa la rafciya xukmi laakiin de way wada socdaan oo marka la yidhaahdo qaatilu ladiina laa yuminuuna biاllahi wاlyowm اlaakhir waxay tilmaamaysaa gaal oo dhan in la dila sooma xagga dambe waxaa la keenay min aladiina uutuu lkitaab xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saagiruun kii gibirka bixinayay markuu bixiyo miyaa lala dagaalamay lala dagaalami maayo marka kii gibirka bixiya wuxuu soo galay qaatilu soomu soo gelin hadda uu ka baxay laakiin wuxuu kaga baxay bikhiaabin mutasil khiaab hadda la xidhiidha laakiin naskhigu waa inuu yahay khiaab dib ka yimi gadaal ka yimi faasil waa inuu udhexeeya idaa tarakha waa markuu dib dhaco canhu isaga xaggiisa khiaabkii mutaqadimkaha ee horeeyey xaggiisa fi zamaani xagga bacdahu isaga dabadii ahaaday oo min alkhiaab aani hadalkii dambe ah hadalkaa dambe waa inuu kaa hore ka dambeeya waa intaasu wajaaza waa bannaanya naskhu rasmi dhigaalka in la naskhiyo duuna alxukmi xukumka aan la naskhin kadaaka sidaa waxaa la mida naskhu lxukmi xukumka in la nasakho duuna arasmi rasmiga labadaba in la nasakhaa bannaan ilaa badel badel loo nasakho iyo waduunihi waduunahu ay duuna badel badel la'aan in loo nasakhaa waa bannaan tahay wadaaka kaasi takfiifun fududayn wey xasana xaasilay shiikhu waxaa uu yihi qaybuu qaybsamaa mar waxaa la nasakhayaa lafdigii aayadda iyo xukumkeeda labadaba marna waxaa la nasakhayaa lafdigii ayaa la nasakhay oo meesha ka maqan xukumkiina waa baaqi marna waa cagsiga oo waa maxay waxa la nasakhay waxa weeye xukumkii oo qoraalkii iyo dhigaalkiiba baaqiya intuba waa jiraa mar labadiiba waa la nasakhay tusaalheedu maxaa soo mar tobannaas muujin yuxarimna cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna toban naas nuujin haddii la helo xukumkii naas nuujintaa ka dhalanaya kaana fi unzila min alqur'aan qur soo degiba hadda qur-aanka ku haynaa toban naas nuujin baa xaaraan keenaya qur kuma hayno soddonka jus xufaaddii waa joogta ma hayno xukum ahaanna ma hayno oo waxaa lagu nasakhay hamsu radacaatin yuxarimna shannaas muujin baa waxaaraantinimaynaya oo tobankii waa laga soo guuro idan tobanku waa mansuukhu tilaawati wاlxukm mansuukhu rasmi wاlxukmi labadaba wey waxaad u timaadaa hantii u kaalay waayo waxay leedaha caaisha waxa qur soo degay hanna asnuujin baa xaaraan tilmaamay kaasi nooceeb u noqonaya xukumkii baaqi maya xukumkii waa baaqi dhigaalkiina u maqanya marka kaasina wuxuu noqonayaa nasku alrasmi wa baqaau alxukm wa baaa alxukm cagsigiisu waxaa inoo yaalla xukumkii waxaa inoo yaalla dhigaalkii laakiin waxa maqan xukumkii baa la nasakhay isagana maxaa la mida ah? faman kaana minkum mariida aw calaa safar wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun acaamu miskiin waxa weeye soomku wuxuu ahaa bilowgiiba man shaaa saam waman shaaa acam bisha ramadaan soomkeeda markii la bilaabay qofku wuxuu khiyaar u lahaa inuu iska bixiyo lacag udhaahda soomi maayo maalin walba lacagtiidaan iska bixinaya oo ma soomay wuxuu kaloo xaq u lahaa inuu soomo aayaddaa waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay faman shahida minkum shahra falyasum ninka bisha ramadaan ay u soo gasho soom mooyaane wax kale uma yaallaan wax kale laga dooni maayo idan wacala ladiina yuiiquunahu fidyatun acaamu miskiin maxay noqonaysa xukunkiibaa la nasakhay qoraalkii laakiin waa yaallaa iyakum minkum ishruuna saabiruuna yaqlibu miatayn waa la nasakhay alaana khafafa allaahu cankum ayaa nasakhaday marka aayaddaa hore qoraalkiina waa inoo yaallaa xukunkeediina waa maqan yihi noocyadaasoo dhan buu qaybsamaa wajaaza aydan waxaa kaloo bannaan kownu dalika albadel badelkaa isagaa ahaanshihiisa akhafa inuu yahay mid fudud oo kii lagu bedelay ka fudud aw ashadda ama mid ka adag mima qad baal kii buray ee la nasakhay inuu ka darnaado iyo inuu ka fududaado labadaba waa leeyihi maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa naskhigu wuxuu noqdaa shaygii in la nasakho bedella aan la keenin iyo in la nasakho oo bedelkiisa wax la keeno labada keebaa badan in bedel la keenaa badan in bedel la keenaa badan waxaanaynu tusaalaynanay oo dhan dee bedel baa la keenay marna bedel la keeni maayo tusaalihii caanka ahaa aynu soo sheegnay ya ayuha aladiina aamanuu ida naajaytum rasuul faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa waxaa la idhi nin kastoo la faqaya oo wax weydiinaya oo u imanaya oo dan ka waa inuu sadaqa keenaa rubuc timarana ha noqote waxunkeen wuxuu nabigu doonaya ma ahayn calayhi salaatu wasalaam laakiin dee nabigu dowladdu maamulaya baytulmaalka iyabaa la dhigay wax nabiga gaar loola doonaya may ahayn muslimka unbuu dib ugu celinay nin kastoo nabiga la faqaya waxa keena baa layidhi dabeedna waxaaba dhacday dad badan iyagoo suaale ku taagayioo danale iaadamwaaiskqofle wa ma haye waa suaalihiiba inay yaraadaan iyo aiiba inuu yaraado aashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat miyaa ka badeen baa lii aad la faaysa inaad wax keentaan haddaydan samaynayn xagga towbadda iyo salaada iyo zakada iyo hawlaha kala wadabaa laakiin faqu bilaash marka waajibidda la waajibiye in wax la bixiyo waa la nasakhay bedelkeedana waxba laguma bedelin waayo towbadda iyo salaada iyo faid lam tafcaluu wataaba allahu calaykum faaqiimu الsalaa waaatu الzaka waaطiicu اllaha warasuulah intaa da walba waa la hayay sooma waa intii caamka ahayd wey laakiin wax hadda nebiga ku saabsanoo gaari meesha ma jirto idan waa wax la nasakhay oo aan bedel lahayn culimada qaarna waxay leeyiin maya bedelku meesha waa yaallaa wax la nasakhay oo aan bedel lahayna maba jiro oo ilaahay baa le maa nansakh min aayatin aayad haddaanu nasakhno naati bikhayrin minha aw miliha mid lamida ama mid ka wanaagsan baa imanaysa aa tan markii la keenayna waxay yidhaahdeen inay waajib tahay baa la nasakhay bedelkeeda maxaa imanaya oo ninka markii layidhi waa laydinka dhaafay isagu sadaqo keena miyaa lagu celinay dee sunnahaasi waa u yaallaa sadaqadii inuu keeno way u taallaa marka waajibkii baa la nasakhay waxaa meesha yimi sunnihii baa yimi wuxuu kaloo shiikhu tilmaamay marka bedel la helo bedelkaasi kii lagu bedelay ama waa ka adag yahay ama waa ka fudud yahay waxaa kaloo caqligu keenayaa waa la mid waa isku mid markaa saddex baa ka baxay waa ka adagya waxaa la nasakhay bisha ramadaan markay soo gasho qofku inuu soomo iyo inuu lacag iska bixiyo waxaa lagu bedelay lacagta inuu iska daayee soomo labada keeba adag ma ka dambe mise ka hore keebaa adag ka hore adag miya ma ka hora adag mise ka dambe ka damba adag sababtu waa maxay haddii lagu yidhaahdo bisha ramadaan maalin walba hal doollar iska bixi iska cuno iska cab iyo waad soomaysaa oo keliya dee labada khiyaar lagu siiyo hadduu doono qofku wuxuu odhanaya maalinna waa soomaya maalina lacag baan bixinaya sooma isbuuc baan soomaya ama maalintaan gaajoodana ama shaqada igu badatana lacag baan bixin taasaa fudud tii fududayd baa la nasakhay waxaa lagu bedelay mid ka adag oo ah soom keliya taasi way jirtaa cagsiguna waa sida badan ninku toban nin buu u babacdhigaya waxaa lagu bedelay laba keliya ha u babacdhigo keebaa fudud ka dambaa fudud waana siday u badan yihiin waxaa jira inay siman yihiin labaduba iyadana waataynu hore u tutaalayna ya ibladii iblada waxa loo jeysanaya baytmaqdis waxaa laydhi ka jeysto waxaa u jeysataan maka markaad salaada u taagan tahay inaad ama waqooyi u jeysato ama koonfur miyay simantahay mise waa kala adagtaha dee waa isku mid waxaana dhacda inay isku mid tahay halkaa inoogu joogo maanta wallah aclam sal allahu waslm ala nabiyina muxamed waalihi wasabi waslm